بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفه رحمة الله تعالى عليه باب صلاة المسافر باب كان يحكو سابسيه صلاة المسافر baabkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood oo ah qasriga iyo jamciga khasta qofka musaafirku way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in loo rugseeyey inuu masaxo hufeynkii saddex maalmood iyo saddex habeen waxaa ka mid ah in loo rugseeyey qasrigan iyo jamcigan iyo waxyaabo kale oo aan loo rugsayn dadka kale inuu afuro bisha ramadaan iyo rukhas kaleba laakiin halkan wuxuu si gooniya ah mualifka ku sheegi doonaa laba ruqsoo ah qasriga iyo jamciga labadaasa salaada ku saabsan qasriga iyo jamcigaas wuxuu horraysiin doonaa qasriga waayo wuxuu ku saabsan yahay oo khaas ku yahay musaafirka baynamaa jamcigu uusan gaar ku ahayn qofka musaafirka ah ee uu bannaan yahay salaadda in loo jamciyo roob aawadi dabeetana markuu qasriga ka hadlayey wuxuu ka hadlay dhowr arrimood Ehm, wuxuu ka hadlay sifada salaada la qasrinayo sifada ay leedahay ehm, sidoo kale wuxuu ka hadlay awalu safar safarka awalkiisa waa goorta uu qasriga bilaabmayo wuxuu ka hadlay intihaa asafar safarka goortuu dhammaanayo wuxuu ka hadlay muddat alqasr muddada salaada la qasrinayo qofku hadduu meel ku yarnagaado ehm, fasal ka dambeeyana wuxuu kaga hadlay shuruudda qasriga iyo fadliga uu ka fadli badan yahay qasrigu itmaamka wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala inamaa tuqsaru waxaa la qasrinayaa oo la gaabinayaa rubaaciyatun salaad afar ragcadood ah mu'adaatun oo addo lagu tukanayo fi safari safarka dhexdiisa lagu qasrinayaa safarkii aطawiil ee dheeraa almubaaxi ee bannaanaa laa faa'itat اlxadar salaadii ku tagtay nagaanshaha maya Eh, qasriga horta waa mashruuc salaada in la qasriyo waa shay mashruuca ilaahi subxaana wa tacaala qur ayuu noogu tilmaamay ilahi wuxuu uhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haddii aad ku safartaan wax dembi a dushiina ma aha inaad salaaddii gaabisaan aad ka cabsataan inay gaaladu fidneeyaan yacla bni ayaa su-aalay sayd cumar oo wuxuu yihi sayd cumarow oh, ilaahay wuxuu yili wuli in khiftum haddii aad ka cabsataan shardigaasuu ku xidhay qasrigii dadkuna ammaan bay heleeno wax cabsi ah ma jirtee maxaa salaaddii loo qasrinayaa markaasa sayd cumar wuxuu yihi waxaan la yaabay wixii aad la yaabtay dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ba weydiiyo wuxuu yihi sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatahu waa sadaqada ilahay idinku sadaqaystee ilaahay sadaqadiisa aqbala waaya halkan haddaba mualif wuxuu ku tilmaamayaa salaaddii eh, la qasrinayey eh, sifadeedii wuxuu sheegay eh, afar sifo inay salaadaasi leedahay kow horta waa salaad rubaaciye ah rubaaciye marka lagu yidhi waxa wey waa salaad afar ragcadood ah waa duurkii iyo casarkii iyo ceshihii oo waxaa kaa baxay salaaddii aan rubaaciyada ahayn maqhribkii iyo salaaddii subax labadaa bilijmaac culamadu isku waafaqsan yihiin inaan la qasrinin waayo haddii eh, salaada subax la qasriyo dee ragcad bay noqonaysaa oo shafcigii ayay ka baxaysaa eh, waxay noqonaysaa markaa witr eh, salaada maqhrib haddii la qasriyana witrkii bay ka baxaysaa oo shafci bay noqonaysaa laba ragcadood ayay noqonaysaa haddii ragcad laga dhigana dee markaasi waxay ka baxaysaaba salaadihii kale hay-adoodii ayay ka baxaysaa waaya weliba salaada rubaaciyada ah waa inay ahaato salaad arad ah salaad farad ah unbaa la qasriyaae eh. salaad lagu nadreeyey hadday doonto afar ragcadoodba ha ahaatee lama qasriyo sidoo kale salaaddii sunnaha ahayd haddii afar ragcadood niyeysto eh, inuu tukado maalan sunnihii ka horreeyey duurka inuu afar ragcadood xiidha uu tukado markaa ma qasrinayo hadduu safar ku jiro eh, sifada labaad ee salaadda la qasrinaya leedahay wuxuu yidhi muadaatun waa inay ahaatay salaad addaah oo waxaa kaa baxday salaaddii qallaha ahayd ayaa kaa baxday wuu noo imaan doonaa hadday salaaddu ay qalla ku tagay nagaanshaha ku tagay intuu qofku negi ahaa salaaddii ka tagtay ama salaaddii kaga tagtay safarka labadaaba dib buu mualif ka sheegi doonaa sifada saddexaadi waxaa weeye in safar dheer lagu qasriyo salaaddii safar dheer waa in salaadaas lagu qasriyaa oo waxaa kaa baxay safar gaaban inuu ku qasriyo ama safar uu ka shakiyey inuu dheer yahay inuu gaaban yahay marka wuu noo imaan doona mualifku dib uu kaga hadli doonaa safarkaas dheer inta uu dhan yahay masaafadiisa dib uu ka faahfaahin doonaa halkaasaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala haddaba inuu safar dheer yahay sidoo kale safarkaasi uu yahay safar mubaax ah oo bannaan safar mubaaxa oo bannaan oo waxaa kaa baxay safarkii aan bannaanayn ee xaaraanta ahaa laakiin safarkan mubaaxa markuu leeyahay waxaa looga jeedaa safar aan xaaraan ahayn waxaa soo hosgelaya safarkii waajibka ahaa sida safarkii xajka iyo safarkii sunnaha ahaa sida safarka qofku u safro inuu maalan cilmi dalbo oo kale ama safarkii mubaaxa ahaa ee bannaanaa sida safarkii ganacsiga ama kii makruuha ahaa sida qofka inuu keligii safro ila waan makruh qofka inuu keligii safreen intaaba salaaddii waa lagu qasrinaya safarka xaaraanta ah un baan salaadda lagu qasrinaya dib buu mualifku ka tilmaami doonaa haddaba waxyaabaha halkan mualifku ku sheegay labadaa hore ee rubaaciyada iyo mu'adaadka labadaa salaadday ku tacalluqaan labadan dambana safarku inuu ahaado safar dheer iyo safar mubaaxa labadaana safarkii lagu qasrinayay ayay ku tacaluqaan wuxuu ku yidhi laa faa'itaة اxadar salaadii ku tagtay nagaanshaha maya oo salaada ayada lama qasrinayo macnaha wuxuu uga jeedaa qofkii haday salaad kaga tagto salaad duhur ama salaad casr ama salaad cishe maalan isagoo oo negi oo musaafir ahayn haddii uu safarka uu doono inuu ku soo qalleeyo uma bannaano salaada inuu qasriye waxa weeye afarteedii ragcadood ayuu tukanayaa maxaa yeele qofkan waxaa lagu yeeshay salaadan ayadoo dhammaystiran markaa ma gaabinayo waayahay innamaa tuqsaru waa la gaabinayaa un rubaaciyatun salaad rubaaciyo afar ragcadood ah mu'adaatun oo adda lagu tukanayo fii safarka dhexdiisa atawiil ee dheeraa almubaaxi ee bannaanaa laa faa'itatu alxadari negida ama nagaanshaha salaadii ku tagtay lama qasrinayo walow qadaa haddii uu qalleeyo faa'itata safari safarkaa salaaddii ku tagtay fal adharu qowlka adharka waxaa weeye qasruhu inuu gaabinayo qofka musaafirka ah salaadda ayada ah fii safari safarka dhexdiisa duuna alxadari nagaanshaha maya oo nagaanshaha inta ka sukaysa isagu kuma qalaynayo qasri kuma qalaynayo oo qasrinayo macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii hadii ay salaad kaga tagto safar salaadaa miyuu qasrinayaa markuu soo qalaynayo mise ma qasrinayo aqwaal baa ku jirta laakiin qowlka ugu abharsan ugu badan waxa weeye in haddii uu safar ku soo qalaynayana uu qasrinayo haddii isagoo negi uu soo qalaynayana uusan qasrinayn qowlkaasaa muctamad ah laba qowl oo kaleoo ka soo horjeedaa jirto mid wuxuu leeyahay wuu qasrinayaa mar walba mar walba wuu qasrinaya mar haddii uu salaadii ay kaga tagtay safar ama safar ku soo qalleeyo ama negi ku soo qalleeye wuu qasrinayaa ka kalena wuxuu leeyahay maya ee eh, wuu dhammaystirayaa mar walba ama waxa weeye safar ku soo qalleeyo ama negi ku soo qalleeyo walow qadaa haddii uu qalleeyo faa'itata safari safarka salaaddii kaga tagtay falahar qowlka aharka waxa weeye qasruhu salaadda fi safari safarka dhexdiisa duuna alxadari negida maya waman saafara qofkii safraa oo ka safra bibaldatin magaalo fa walu safarihi safarkiisa bilowgiisa waxaa weeye mujaawasatu suurihaa deerkeedii inuu gudbo tallaabo fain kaana waraa'ahu deerkaa haddii uu ka dambeeyo cimaaratun dhismo ishturida waxaa la shardiyaa mujaawasatuhaa dhismaha inuu tallaabo filasaxi qowlka asaxa ah qultu waxaan idhi alasaxu qowlka asaxa waxaa weeye laa yushtaradu lama shardiyo inuu tallaabo waxaa weye dhismaha ka dambeeya wallahu aclam fain yakun hadduusan jirin suurun wax dayra jirin fain yakun hadduusan jirin suurulbeldati magaalada dayrkeedii hadduusan jirin fa awaluhu safarka bilowgiisu waxaa weeye mujaawasatu اlcumraani in dhismihii uu gudbo lalkharaabi waxyaabihii kharaabka dhismayaashii kharowga ahaa ee la deganayn maya walbasaatiin iyo beerihii walqaryatu tuuladiina ka baldatiin magaalo bay la tahay wa walu safari saakin ilkhiyaami qofkii teendhooyinka deganaa safarkiisa awalkiisu waxaa weeye mujaawasatu alxillati xaafadii inuu ka gudbo ka baxo halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa safarkii halka uu ka bilaabmayo waayo waxaa ku saabsan xilligii qasri uu goormuu qofkan salaada qasrin waa xilliguu safarka uu guda galo ee safarkiisa bilaamo safarkii goormuu bilaamayaa waxa uu bilaamayaa haddii uu magaalo ka safrayo markii uu ka baxo magaaladaas deyrkeeda haddii magaaladan ay deyr leedahay waa inuu magaalada deyrkeedii uu dhaafaa weeyo waaya xataa haddii deyrkaa gudihiisa beere iyo iyo maxaan ku dhahay guryo kharaab ah ay ku yaallaan waa in magaalada deyrkeedu ka dhex baxaa magaalooyinka hore dayr baa lagu xidhi jiray oo dee colaado iyo waxbaa laga cabsan jiray markaa deyrri baa lagu wareejin jiray marka deyrkaa inuu ka tallaabo ayaa shardi ah markii uu magaaladaas uu ka baxayo markaa unbaa uu safarka u bilaamaya markaa umuu qaslin karaa markuu suuqa uu ka baxo ayuu qasriga u bilaamaya laakiin inta ka horaysa uu magaalada ku dhex jiro salaaddii ma qaslin karo wuxuu yidhi haddii suurka gadaashiisa ay ku yaallaan dhismayaal waxaa shardi ah in dhismayaashaa laftoodu tallaabo ka gudbo suurkii ama dayrkii magaalada ku hareeraysnaa waxaa ka dambeeya dhismayaal dhismayaasha waa inuu tallaabaa buuri imaam nawowi waa kadaba yimid wuxuu yidhi alaصxu laa yushtarad lama shardinayo dhismayaasha diirka ka dambeeya inuu tallaabo mar haddii suuqii ka baxay waxa wey salaadii wuu qasrin karaa oo safarkii waa u bilaabmay waayo dee dhismaha ka dambeeya ee deyrka lagu tirin mahayo magaaladii way ka baxsan yahay waa dhismo magaaladii ka baxsan haddii haddaba magaaladii wax suura aysan lahayn waa say magaalooyinku u badan yihiine safarkiisii wuxuu bilaabmayaa markii dhismayaasha magaalada oo idil uu ka baxo allo wixii dhismo ah ee magaalada lagu jiranayo hadduu doono kooraba ha ku yaallo guryaha iyo dhismayaasha waa inuu dhaafaa ee magaaladaas lagu tiranayo waaya dhismaha u dambeeya markuu tallaabo u dhaafo markaa muu safarkiisii bilaamay oo salaaddii u qasrinayaa laakiin guryaha kharowga ah ee cidi ayna ku jirin lama shardiyo inuu tallaabo hadday jiraan maalan magaalada atraafteeda guryaaan la deganayn oo kharow ah oo cidima ayna deganayn oo laga guuray ama burburay oo jajabay dee guryaha inuu tallaabo shardi ma aha mar haddii u dhismihii la deganaayo maahuulka ahaa uu soo dhaafo salaaddii wuu qasrin karaa sidoo kale beerihii inuu tallaabo shardi ma aha magaalada hadday beero leedahay beeraha inuu tallaabo shardi ma ahe mar hadduu dhismihii ka soo baxo salaaddii wuu qasrin karaa waayahay waalqaryatu ka baldatin markuu kuleey wuxuu uga jeedaa tuuladuna magaalada unbay la mid oo tafsiilkii hadda aan soo marinay magaalada ayuunbaa iyadna ku imanaya oo waxaa la sardinayaa in magaaladii ka dhex baxo hadday suur leedahay haddayna suur lahayna dhismayaasheedii hadday jiraan laba tuulo oo isku xidhiidhsan waa inuu labadaba ka dhex baxaa maalan laba tuulay ahaayeen dabeetana dhismahoodiisi u socday ayay soo gaadheen hadduu tuulada ka safrayo waa in uu labada tuuloba ka dhex baxaa ka dhex safarku bilaabmaya laakiin tuuladiisi markuu soo baxo tuuladii kalena weli uusan ka dhammaanin safarkiisii ma bilaamayo qolyaha teenooyinka degan ee reer miyiga ah safarkooda ayagu wuxuu bilaamayaa un marka ay ka dhex baxaan xillada xillada wuxuu uga jeedaa guryaha urursan ee xaafadda ah waxa weeye inta teendhee meel deganba markuu ka dhex baxo markaa unbuu safarkiisu bilaamayaa man saafara qofkii ka safra min baldatin magaalo fa awalu safari safarkiisa awalkiisa waxaa weeye mujaawasatu suurihaa deerkeedii inuu tallaabo fain kaana waraahu deerka hadduu ka dambeeya cimaaratu dhisma shturda waxaa la shardeeya mujaawasatuhaa dhismahaas inuu ka gudbo oo tallaabo filasaxi qultu waxaan idhaha alasaxu laa yushtaradu sida asaxa lama shardinayo inuu cimaaradaas ama dhismaha ka dambeeya e, suurka inuu tallaabo fain lam yakun suuru lbaldati hadduusan jirin deerkii magaalada fa awaluhu safarkiisu awalkiisa waxaa weeye mujaawasaة اcumraani dhismihii inuu gudbo lalkharaabi guryihii kharowga aha ama dhismayaashii kharaabka ahaa inuu tallaabo shardi maaha walbasaatiin iyo beerihii walqaryatu tuuladii ka beldatin magaalon bay la mid wa awalu safari saakin اlkhiyaami qofkii teendhooyinka deganaa safarkiisa awalkiisu waxaa weeye mujaawasaة اlxilati xaafadii inuu tallaabo waidaa rajaca haddii qofkii uu soo noqdo intaha wuu dhammaanayaa safaru safarkiisii bibuluuqihi inuu gaadho maashuurida wixii la shardiyo mujaawasatu inuu gudbo ibtidaaan markii hore macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii haddii safarkiisu ka soo laabto goormuu qasrigii ka dhammaanayaa wuxuu ka dhammaanayaa marka uu soo gaadho wixii aan shardinay markii hore inuu ka gudbo oo waa maxay waa haddii magaaladaasi ay lahayd suur suurkii hadduu soo gaadho hadduu doono weliba yuusan gelin suurkii eh, waxaa weeye safarkiisa halkaasu ku egyahay qasrigiina waa uu ka dhammaaday oo salaad dambe qasrin maayo mar haddii uu ku soo laabtay magaaladiisi waayahay haddaba u fiirso markii hore safarku aan lahayn safarka awalkiisa waxaan idhi waa inuu suur ka tallaabaa laakiin marka dambe uu soo noqonayo suurka hadduu soo gaadho hadduu doono magaaladii uusan gelinba waxaa weeye qasri halkaasu ka eegyahay sidoo kale haddaysan magaalada suur lahayn inuu soo gaadho dhismihii u sukeeye magaalada xaggan usoo xigay markuu soo gaadho hadduu doon dhismaha yuusan tallaabin be qasrigii wuu ka dhanyahay oo mar dambe salaaddii qasrin maayo waayaha walow nawaa haddii qofkii uu niyeystay iqaamata arbacati ayaamin afar maalmood meel inuu ku nagaado waa qofkii musaafirka ahaaye bimowdicin meel inqadaca wuu go-ayaa safaru safarkiisii biwusuulihi inuu gaadho mowdica asaga ah walaa yuxsabu lama xisaabinayo lama tirinayo minhaa afartii cisho yowmaa dukhuulihi wa khuruujihi labadii maalmood ee uu galay iyo uu baxay maalintii gelitaankiisa iyo maalintii bixitaankiisa lama xisaabinayo cala asaxiixi wejka saxiixa ah waayahay qofkii musaafirka ahaa haddii uu niyeysto inuu meel ku yar nagaado waxoogaa haddii eh, muddada uu niyeystay inuu nagaado hadday afar gaadhayso afar cisho iyo wixii ka sii badan hadduu niyeysto inuu meel ku nagaado hadduu doono meeshii u safrayba ha ahaatay rab inuu ka soo laabtee safarkiisii uu go-aya qof muqiima ah, ayuu noqonayaa jamci iyo qasri toona uma banaano maalan qofkaadi wuxuu ka safray hargeysa jigjigu waxoogaa muraad yar u gaadhay wuxuuna niyeystay inuu afar cisho oo magaaladaa joogo ama afar cisho wax ka badan shan cisho iyo wixii ka sii badan buu niyeystay inuu magaalada ku nagaado safarkiisii uu go-ayaa qasri iyo jamci toona muddada uu joogo uma bannaano afartaa cishona lagama xisaabinayo maalintii uu galay iyo maalintii uu ka soo laabanaya magaalada maalintii gelitaanka iyo maalintii bixitaanka lagama tirinay afar cisho waa afar cisho oo dhammaystiran oo labada maalmood ee gelitaanka iyo bixitaanku ayna ku jirin waxaa saa loo yidhina waxaa weeye nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sunadiisa laga qaatayoo nabigu wuxuu hi alayhi الsalaatu wasalaam yuqiimu اlmuhaajiru bacda qadaai nusukihi alaaan qofka muhaajirka ah ee maka ka soo hijrooday markii uu nusugiisii macnaha exraamkiisii markuu guto xajkii ama cumradii saddex cisho ayuunbuu ku nagaan karaa buu nebigu alay slam maka waa xadiid saxiix oo bukhaari muslim wariyeen culamadu waxay dhaheen nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas wuxuu ku tilmaamay inay xaaraan ka tahay muhaajiriintii maka ka soo hijrootay inay maka joogaan wax ka badan saddex cisho markay gutaan xajkii ama cumradii saddex cisho maa loo ogolyahay lakiin wax ka badan lama ogolo inay joogaan maadaama diyaartan ama guryahan dar ilaahay ay hijroodeen marka saddexdaa cisho laguma tirinayo nagaansho ee qofkii waxa wey fii xukmi safar ayuu ku jiraa laakiin wax saddex cisho ka badan wuxuu qofkii noqonayaa qof muqiimoo negi marka musaafirkiina saamaa looga qiyaas qaatay oo afar casho hadduu meel ku nagaanayo waxaa weeye markaas eh, salaaddii ma qasrinayo laakiin wax ka yar afar cisho wuu qasrinaya maalin ama labo ama saddex ayuu meel yar joogay intaa wuu qasrinaya maalintaa iyo labada iyo saddexda lakiin wixii ka sii badan qasrin maayo hadduu niyeysto inuu ku nagaado walow aqaama qofkii haddii uu ku nagaado bibaladin baled hadduu ku nagaado biniyati an yarxala asagoo niyeysan inuu ka rarto ama uu ka guuro ama uu iskaga tago beledka idaa xasalat hadday u xasisho xaajatun muraad yatawaqacuhaa uu filanayo kulla waqtin mar kasta ama xilli kasta qasara wuxuu gaabinayaa salaadii amaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban cisho waqiila waxaa la yidhi arbacatan afar cisho wa fii qowlin qowl kalena wuxuu leeyahay abadan weligiiba wuu gaabinayaa waqiila waxaa la yidhi alkhilaafu murankani wuxuu ku jiraa fii khaaif اlqitaali qofkii dagaalka ka cabsanaye lataajiri wanaxwihi ganacsadihii iyo wixii la midka ahaa asagoo muranba kama taagno waaya walow calima qofkii haddii uu ogaado baqaa'aha xaajadii inay hadhayso oy waxaa weeye soconayso muddatan muddo طawiilatan oo dheer falaa qasra kolkaasi gaabina ma jirto calى اmadhabi madhabka masaladan tii hore way ka yar duwan tahay waxaa weeye waa qofkii musaafirka ahaa ayaa magaalo ku nagaaday magaalo ayuu ku nagaaday laakiin magaalada muddo mucayan ah muuna niyeysanin inuu joogo eh muraad unbuu ka leeyahay muraadkaana intuu ugu dhammaanayo ma garanayo laakiin xilli kasta wuu filanayo inuu muraadka u dhammaado ama maalin walba uu filanayo inuu muraadka u dhammaado kolka ayada ah sideed iyo toban maalmood ayuu salaadii qasrinayaa sideed iyo toban cisho ayuu salaadii qasrinayaa weliba sideed iyo tobankaa cisho laguma daraya maalintii magaalada uu soo galay iyo maalintuu ka bixi doono labadaa laguma tirinayo waa sideed iyo toban cisho oo ayuu salaadii qasrin doonaa waxaana arrinkaa loo deliishaday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa maka ku nagaaday sanadkii maka la furay wuxuu ugu nagaaday dagaalkii qabiilkii reer hawaasin siduu e, wariyey abu daawuud min xadiidi cimraan bn xusein nabigana calayhi الsalaatu wasalaam intaa uu maka ku nagaa wuxuu tukanayey e, qasri siddeed iyo oo maka uu joogay ayuu salaadii qasrinayay halkaasaa marka laga qaatay in qofkii musaafirkaa ah haddii uu magaalo ku nagaado asagoo muraad ka oo muraadkaana uu filanaya maalin kasta inuu siddeed iyo toban cisho uu badnaan u qasrina wixii ka dambeeyana qasriga uu joojinayo masaladani masaladii hore waxay ku kala duwan yihiin tii masaladii hore aan lahayn afar cisho haddii uu niyeysto meel inuu ku nagaado waxaa weeye salaaddii ma qasrinayo laakiin wixii ka yar maalin ama laba ama saddex hadduu niyeysto salaaddii wuu qasrinayaa taa uu og yahay inta uu joogayo tanse intuu joogaya ma garanayo markaa siddeed toban cashaa loo ogol yahay mar hadduusan ogeyn intuu joogayo ee xaajada iyo waraadka ah uu maaragtay uu filaya maalin kaste u negi yahay laakiin taa hore uu og yahay inuu afar cisho iyo wax ka badan joogayo markaa ma qasrinayo marka labada masalo yaan la isku khaldin qowl baa wuxuu leeyahay siddeed iyo toban cisho qasrin mahaye ee afar cisho ayuunbaa loo ogol yahay oo wuxuu u qiyaas qaadanaya masaladii aan soo sheegnay qowl kalea wuxuu leeyahay abadan weligiiba wuu kasrinayaa weligiiba wuu kasrinaya intaa uu magaalada joogo wuu kasrinaya laakiin qowlkan iyo kaa ka horeeyaba waa daciif waaya qowlkan wuxuu deliishanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intaa uu maka joogay sidii toban ceshay ahayd uuna qasrinaya salaada muraadkiisii baa intaa ugu xasilaye waxaa muuqata haddii intaa ka badan uu nagaan lahaa salaadda inuu qasrin lahaa walidalik qofkii haddii intaa ka badan uu maaragtay magaalo ku nagaado isagoo maalin kasta filaya xaajada inay u dhammaato waxa weeye siddeed iyo toban cishiy wixii ka badanba wuu qasrinaya weligiiba intaa uu muraadka u sugay qowl daciifa asna wuxuu leeyahay khilaafka aan soo sheegnay saddexdaa qowl midna uu leeyahay siddeed iyo toban midna afar midna uu leeyahay weligiiba wuxuu ku jiraa khilaafkaasi qofkii dagaal ka cabsanayey iyo wixii la midka ah qofkii dagaal ka cabsanayey ayuunbuu khilaafkaasi ku jiraa si nabiga ala slam de dagaalku unagi u joogay eh, eh, maka laakiin qofka ganacsadaha ahaa iyo wixii la midka ah sida qofkii daalibucilmiga ahaa eh, xoogaa doona yar u tegay meel inuu ka soo qaato ama cilmi ka soo dalbo kuwaasi khilaaf kuma jiro salaadii qasrin maayaan mar oo khilaafku kama taagno laakiin qowlka laftirkiisu waa daciifoo khilaafku wuu ku jiraa qofkii dagaal ka cabsanayey ganacsadihii iyo qof kastaba khilaafku way soo laakiin wuxuu ku yidhi qofkii musaafirka ahaa ee magaalo ku nagaaday waxoogaa haddii uu og yahay in xaajadiisi ama muraadkiisii uu dheeraan doono uu muddo dheer qaadan doono kolka ayada ah wax qasri ah uma bannaano ee salaaddii uu dhammaystirayaa walow aqaama haddii uu ku nagaado bibeledin beled biniyati an yarxala inuu ka guuro niyadeeda beledkaa uu iskaga tago idaa xasala hadday u xasisho xaajatun xaajo yatawaqacuha u filinay kula waqti waqti kasta qasara wuu gaabinayaa salaadii amaaniinta cashara yowman sideed iyo toban cisho wa qiila waxaa afar cisho wa fii qowlin qowl kalena wuxuu leeyahy abada weligiiba wuu qasrinayaa salaadii intaa uu magaalada joogo ee muraadka uu sugay wa qiila waxaa yidhi alkhilaafu khilaafkan aan soo sheegnay fii khaa'ifi lqitaali qofkii dagaal ka cabsanayey ayuunbuu khilaafkani ku jiraaye la taajiri ganacsadihii iyo wanaxwihi wixii la mid ah sida qofkii cilmiga dalbayey khilaafi kuma jiro walow alima qofkii haddii uu ogaado baqa'aha xaajadii inay baaqi ahaanayso oo qaadanayso muddatan muddo dawiilatan oo dheer falaa qasra gaabini ma jirto salaaddii la qasrinaya cala almadhab faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa shuruuddii qasriga shuruuddii salaadda lagu qasrinayay siddeed shardi weeye waxaa kale oo fasalka uu kaga hadli doonaa fadliga uu ka fadli badaya qasrigu itmaamka sideeddaa shardiba mualifkuu noo tilmaami doonaa wuxuu ihi watawiilu safari safarka kiisa dheeri amaaniyatun miilan sideed iyo afartan mayl weeye haashimiyatan oo haashimi loo nisbeeyey qultu waxaan idhi wahuwa dheeri marxalataani waa laba geedi socod laba geedi socod wuxuu uga jeedaa laba maalin socod bisayril adqaali gaadiidkii cuslaa socodkiisana lagu qiyaasayo weeye hadaba sideedii shardi ee shuruuddii qasriga ahayd shardiga koowaadi waxa weeye safarku inuu ahaado safar dheer an yakuna safaru dawiilan safarku inuu dheeraado safarka gaaban salaad laguma qasriyo hadaba xadka safarka dheer iyo ka gaaban maxaa lagu kala saari safarka dheer waxa weeyaan buu ihi siddeed iyo afartan mayl oo haashimi ah siddeed iyo afartan mayl weeyaan buu ku oo weliba loo nisbeeyey qolada reer bani haashim alhaashimiyiin waxa weeyaan dowladdii cabbaasiyiinta ahaa amyaashay wax ku xisaabsan jireen oo waxaa laga saarayaa kuwii reer bani umaya ee ka horreeyey ayagu way ka duwan yihiin qaabkan uma xisaabinayaan way ka yar afartan bay ka dhigayaan waayahay waxaana arrinkaa daliil u ah ibnu cumar radi allahu tacaala iyo ibnu cabbaas labadaa saxaabi salaadda waxay ku qasrin jireen oo ay ku afuri jireen marka ay safrayaan haddii masaafadan ay gaadhaan oo arbacatu burud yani burudkan waa masaafo waa hore lagu xisaabsan jiray halkii beriid waxaa weeye afar farsakh waa lix iyo toban farsakh afartii afar haddii lagu weeye lix iyo tobankaa farsakh meel loo bedelo waa sideed afartan mayl marka labadaas saxaabi saasay yeeli jireen cid khilaaftayna lama ogo bayhaqi siduu sanad saxiixa ku wariyay sidaa darteed qowlkoodu wuxuu noqonayaa qowl can tawqiif yani waxaa muuqatu yihi khaaabi inay arrinkaa u sameeyeen nas nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka ogaadeen siddeed iyo afartankaa mayl markii aan u bedelo kilomitrkeenna waxaa weeye koob iyo siddeetan kilomitr ayuu noqonayaa koob iyo siddeetan kilomitr safarka hadduu dhan yahay salaadii waad qasrin kartaa laakiin haddii koyga sideetan kilomitr uu ka yar yahay lama qasrin karo waana sii socode lama xisaabinaya sii socod iyo soo socod maalan magaalada gabiley imise noo jirtaa ama konton baa mise afartan hargeysa iyo gabiley waxay isku jiraan waa la isku khilaafay kaba sooqaad inay isku jiraan konton kilomitr konton kilomitr inay isku jiraan kaba soo qaad haddaba magaalada gabiley way ka yartahay masaafat alqasr laakiin qofkii hadduu xisaabiya sii socod iyo soo socod qofkan maba joogaya gabiley intuu tago ayuu isla markaaba ka soo laabanaya wax yar kadib isla maalintaaba dee sii socod soo socod xisaabsan mahaye ma qasrinaya salaadii mar hadday koob iyo ay ka yartahay waayahay waxaa laga xisaabinaya masaafadaas halkii safarku ka bilaamaya halkii ku dhammaanaya horey usoo sheegnay magaaladan aad ka safrayso guriga u dambeeya markii aad gaadho ayuunba aad masaafadii ka xisaabinaysaa magaalada u socoto guriga u sokeey ama dhismaha u sokeeya markaad gaadho ayaad halkaa ku ekeynaysaa marka masaafadaas waa inaan ka yaraan koob iyo siddeetan kilomitr waxyaabaha dadka khadab u dhacaan waxaa ka mid ah inay xisaabsadaan kilomitrka Eh, waxaa weeye magaalooyinka udhaxeeya ee dawladuhu ay sheegaan ama internetkaba ku jira haddaad google geliso distance masaafada udhaxaysa laba magaalo uu kuu sheegaya kilomitrkaas waa kilomitrka dawladuhu ictimaalaan laakiin kanan sheegayna uu ka duwan yahayoo waxaa laga bilaabaya magaalada bartankeeda magaalada kaleed u socoto bartankeeda waa inta udhaxaysa marka intaad magaaladaas dhex socoto dhan waxa wey masaafadii waa la xisaabinaya al fiirso fuqahaduna arrinkaa ma ictimaadaysee waxa weeye magaalada markii aad ka dhammaato bay masaafadii bilaamaysaa marka kale yaa lagu khaldami waaya wuxuu mualifku yidhi markuu noo fasirayey sideed iyo afartankaa mayl waa laba maalin socod marxalataan waa laba maalin socod oo weliba lagu xisaabinayo gaadiidkii cuslaa sida awrtii rarnayd oo kale iyo dameerihii rarnaa oo waxa weeye qofkii uu laba maalmood uu soconayo labada habeen uu nasanayo ama laba habeen oo xidhiidha ah uu soconayo waayo ama maalin iyo habeen uu soconayo waxaa laga saaraya xilliyada uu soconayo xilliyadii qofka uu nasanayey xilliyadii cuntaynayey xilliyadii salaadaha uu tukanayo marka maalintii taqriiban gaadiidka caynkaasi maalintii afartan kilomitr ayay maaragtay sida caadiga ah taqriiban jarayaan waaya wuxuu yidhi walbaxru badii kalbari berigiiunbay la mid tahayoo falow qadaca qofkii hadduu gooyo alamyaala maylashii fiihi badda dhexdeeda fii saacati saacad gudaheed qasara salaadii wuu qasrinaya wallaahu aclam baddiiiyo berrigii waa isku midoo qofkii haddii uu eh, yani badda dhexdeeda dooni uu ku raaco dabeetana doonidaasay dheeraynayso waagii hore dee doomaha la isticmaali jir kuwan ma aha ku shaqeeya mashiinka ama motoorada ku shaqeeya ma ahayne alsufun sharaaciya doomaha ku shaqeeya maxaanku dhahaaye dabeesha ay wado ee sharaaca leh ayay ahaayeen haddii haddaba dabeel daran ay jirto oo doontii xoog u kaxayso oy masaafadii kilomitr ama milan haashimiya ay ku goyso doontii hal saacad salaadii wuu qasrinaya qofku maadaama masaafadii uu aray masaafadii la rabay uu jaray salaadii wuu ku qasrin karaa laeegi mahayo muddadu socdaye masaafadan baa laeegaya waxaa lamid ah hadda gaadiidka hadda lagu safro diyaaradihii iyo e, gawaaridii iyo way dheereeyaan ko iyo sideetanka kilomitr waxaa laga yaabaa saacad ka yar ayay baabuurtu soconayaanba diyaaraduhuna daqiiqado ayay u soconayaan marka qofkii salaadii uu ku qasrinayaa mar haddii masaafadii ay dhammaystiran tahay laeegi mahayo muddadii uu socday wayushtarad waxaa la shardinayaa qasdu mawdicin mawdic inuu u qasdo meel mucayanin oo xadidan awalan marka hore falaa qasra haddaba gaabido ma sugnaanin lilhaa'imi qofkii wareersanaa ee meeshuu u socda aan garanaynin wain taala taraduduhu noqnoqoshadiisa haba dheeraatee walaa aalibi hariimin qofkii dabageleeyey qofuu dayn ku lahaa oo aabiqinii addoon ka dhuuntay yarjicu soo noqonaya mataa wajadahu mar alla markii uu helo walaa yaclamu uusan ogeynaa mowdicahu qofka uu dabageleeyo halka uu joogo shardigani waa shardigii labaad ee shuruuddii qasriga ee sideedda ahaa waa inuu u qasdo meel macluum ah e, qasdu maxallin macluum meel la og yahay qofkii waa inuu u socdo oo jiha mucayan u ogyahay waa inuu u socdo magaalo ha ahaato tuula ha ahaato gobol ha ahaato meel saxaro bannaan hadday doonto ha ahaato waa in hadafkiisii ujeedkiisa uu garanayo waa inaad garanaysa meesha u socoto hadaba qofkii hadduusan garanaynin meeshu u socdo salaadii qasrin maayo maalan qofkani waa qof haa'im wareersan raakibu tacaasiifna waa la yidhaahdaa qof iska qabdajeexayo oo iska socda meel alle meeshu u socdana aan garanaynin qofka asaga ah ee salaaddii qasrin maayo xataa noqnoqoshadiisu hadii ay waxa weeye eh, dheeraato oo meelo badan uu maro mar hadduusan garanayn meeluu u socdo salaadii qasrin maayo waayahay sidoo kale qofkii raadinayey qofuu dayn ku lahaa ayuu raadinayay ama baadi buu raadinayay qofkii reemigii ahaa neef baa ka lumayoo neefkiibuu dabagelayey ama qofkan wuxuuba raadinayay qofuu dayn ku lahaa ayuu dabagelayay asna ma qasrinayo maadaama uusan garanayn meel alla meeshuu u socdo iyo meeshuu ka soo laaban doono oo masaafo dheerbaa oo masaafo gaabanbaa garan maayo marka maadaama uusan garanayn masaafadii uu goynayey inta ay tahay dee seebuu salaaddii u qasrin maba garanaya inay masaafadii lagu qasrinaya salaaddu gaari doono iyo in kale yushtaradu waxaa la shardiya qasdu mawdicin mawdic inuu qasdo mucayanin oo la og yahay oo xadidan awalan marka hore falaa qasra hadaba gaabin ama sugnaan ilhaymi qofkii wareersana waindaala haba dheeraado taradudu noqnoqoshadiise walaa aalibi hariibin qof dayn lagu leeyahay kii raadinaya ee dabageleeyey asna qasrin maayo wa aabiqin iyo addoonkii dhuuntay yarjic oo soo noqonaya mataa wajadahu markii uu helo qofkaa uu dabageleeyey walaa yaclamuuse uusan ogeyn mowdicahu halka uu joogo walow kaana limaqsidihi halka uu qasdayo haddii uu u sugnaaday dariiqaani laba jid dawiilun mid dheer iyo wa qasiirun mid gaaban oo fasalaka dawiila jidkii dheeraa uu qaado liqaradin ujeeddana uu u qaado ka suhuulatin sida fudayd oo kale aw amase amnin nabadgeliyo qasara uu gaabinayaa wa ilaa haddii kale oo bilaa ujeedu iskaga qaado falaa gaabin maayo fil adhari qowlka adharka ah waayahay qofkani meel buu u socdaa meeshaa uu socdo laba jid ayaa gaadhsiin kara qofkii laba jid bay leedahay jid midna uu dheer yahayoo masaafatulqasri buu gaadhayaa koob iyo siddeetan kilomitr iyo wixii ka sii badan midna wuu gaaban yaho waa toobiyo oo waxaa weeye ka yaryahay intaas masaafatulqasri ma gaadhayo dabeetana qofkani kii dheeraabuu qaaday ujeeddo ayuu u qaaday maslaxo ugu jirta ama muraad uu ka leeyahay oo muraadkaasi waa maxay jidkiibaaba fudud kaa kale toobiyadaan u dhib badan yahay ama jidkanaaba nabadgelyo ah kaa kalena dayda iyo waxbaa laga helayaa ama nimankii cashuurta qaadayay baa fadhiya waaya saasay fuqadir leeyihin waxay leeyihiin wuxuu ka cararayaa asalaamati min almakaasiin nimankii cashuurta qaadayay ayuu maarata ka nabadgelaya waaya ama waxa weeye aduu ujeedo ama qof buu booqanayaa ama aduu muraad buu ka leeyahay fiicanoo wanaagsan marka ayada ah salaaddii wuu qasrinayaa mar haddii jidkii dheeraa ee masaafadii masaafat alqasri gaadhayay u qaaday laakiin haddii uu u qaado jidkaa dheer limujarad alqasri salaaddii inuu gaabiyo uu qaado ama uusan waxba u qasdinba oo waxa weeye iska qaadon jidkaa dheer dee kolkaa iyadaa salaadii qasrin maayo maxaa yeele asaga jidkii isku dheereeyey bilaa faa'iido waxay la mid tahay sida qof jid gaaban qaaday oo aan gaaraynin masaafat alqasr dabeetana ku dheereeyey leexleexasho midigii bidix buu baadhiya kolba oo kolkaa gaarsiiyey ko iyo sideetan kilomitr leexleexashadii faraha badnayd uu samaynayay dee asaguna qasrin maayo kanna waa un la mid low kaana limaqsadihi meeshuu u socday haddii uu u sugnaaday dariiqaani laba jid dawiilu mid dheer iyo waqasiiru mid gaabano fasalaka uu qaado adawiila kii dheeraa liqaradin ujeeddana uu qaado ka suhuulatin sida fudayd aw amase amni nabadgeliyo qasara uu qasrinaya uu gaabinaya salaaddii wailaa haddii kale ujeed fiican uusan u qaadin ama uu qaado si uu salaaddii u qasriyo falaa ma gaabinayo fi ladhari qowlka adharka ah walow tabica alcabdu addoonkii haddii uu aw zawjatu ama xaaskii ooridii ninka aw iljundiyu askarigii haddii uu raaco maalika amrihi qofka arinkiisa gacanta ku haya waa sayidkii inuu raaco ama gabadhii ay raacda ninkeedii ama askarigii uu raaco ninkii madaxda u ahaa walaa yacrif uusan garanayn markaa ayadaa maqsidahu meesha uu u socdo qofka uu raacayo falaa qasra gaabini ma jirto marka ayadaa falow aqro maali walow tabica hadduu raaco alcabdu addoonkii aw zawjatu ama haweenaydii la qabay aw iljundiyu ama askarigii maalika amrihii arinkiisa qofkii maamulayey fii safari safarka haddii uu ku raaco walaa yacrif uusan garanayninna maqsidahu halka uu u socdo falaa qasra gaabini ma jirto oo qolyahan aan soo tilmaanay addoonkii iyo zawjadii iyo jundigiiba salaadii qasrin maayaan falownow haddii ay niyeystaan masaafata alqasri masaafadii salaadda lagu qasrinayay qasra aljundiyu askarigii ayaa salaadii gaabin doona duunahuma laakiin labadooda labadaa kale ma gaabin doonaan halkan wuxuu ku tilmaamayaa haddii qofkii ila waa kaan soo tilmaannay inuu meel mucayana qofku u qasto haddii qofkan musaafirka uu yahay qof taabica qof kale la socda qofka kale uu la socdana uusan garanaynin meesha uu u socdo isla markaa qofkaa taabicu u yahay waa addoonkii sayidkiisii raacay waa haweenaydii ninkeedii la socotay waa askarigii la socday ninkii taliyaha u ahaa safar buu u raacay uu qofkani u socdo ma uu garanayo kolka ayada ahaa salaadii saddexdaaba qasrin ma hayaan maxaa yeele shardigii aan soo xidhnay ma hirgelin oo may garanayaan in masaafat alqasri ay u socdaan meel de mucayan hadaf mucayana uma socdaan haddaba haddii ay niyeystaan addoonka iyo zawjadaas iyo askarigaaba haddii ay niyeystaan masaafat alqasri inay soconayaan hadday niyeystaan markay safrayaan niyadaasu ma anfacaysaa niyadaas waxay anfacaysaa askarigii laakiin labadaa kale zawjadii iyo addoonkii ma anfacayso oo salaaddii ma qasrinayaan in loo sheega mooyaane laakiin askarigii way anfacaysa askarigaysa anfacaysa waxaa weeye waa askariga aan ahayn ka diiwaanka ku jira ee maaragtay waxaa weeye aan yani qorayn askari rasmi ah maa waa mutadawic askartii baa laba nooc ah qaarna waxay ku jiraan Eh, waxaa weeye liiska ciidanka ayay ku jiraan rasmiga ah oo waxaa weye waa shaqaale dowladda shaqaale u yihin eh, qaarna waa mutadawiciinoo markii loo baahdo ayuunbay hubkii qaadayaanoo dagaalkii gelayaan marka kaa mutadawica ah ayaa hadda halkan loo jeedaa oo asagu salaadii uu qasrinaya hadduu niyeysho masaafat alqasri maadaama xoogaa madax bannaani ah uu leeyahay oo dowladduna mushahar aysan siinin oo asagu iska shaqaysto oo xaaskiisi iyo dadkiisa u shaqaysto laakiin kaa kale ee shaqaalaha dowladda mushaarka siinayso asagu ma madax banaano oo wuxuu la mid yahay un zawjadaas iyo addoonka amuu la mid yahay hadduu niyeyso masaafat alqasr waxba niyadu anfici mayso waman qasada qofkii u qasda safaran safar tawiilan oo dheer fa saara dabeetana socda uma dabeetana na waa niyeysta rujuucan inuu dib u noqdo inqadaca wuu go-ayaa safarkiisii fain saara haddii uu socodkii dib u bilaabo fa safaru safar weeye jadiidun oo cusub qofkii musaafirka ahaa markii uu safarkii u soo baxay wuxuu niyeysnaa inuu masaafata qasr meel gaadhaysay inuu gaadho masaafo dheer oo salaada lagu qasriyo dabeetana xoogaa markuu socday safarkii bilaabay ayuu niyeystay inuu magaaladiisii dib ugu noqdo oo dhexduu ka soo laabtay haduba uu niyeysto bimujaradii niya inuu dib u noqdo qasri markaa ma jiro salaadihii hore u qasriyey soo celin maayo oo asaxayaan laakiin halkaasuu qasriga kaga go-ay markuu magaaladii ka yarbaxay xoogaa in doora yar socday aan laakiin masaafat alqasri aan gaadhayn ayuu niyeystay inuu dib magaalada ugu laabto marka ayada ahaa safarkiisa halkaasuu ku go salaadii qasrin maayo hadduu intuu dheda soo socdo doono inuu ku tukado salaaddii ma qasrinaye wuu dhammaystirayaa maadaama hadduusan musaafir ahay inuu yahay nin gurigiisa kusoo laabanaya masaafat alqasrina muusan gaadin haddaba haddii uu haddana niyadiisii mar isbedesho oo uu noqdo haddana qofkani xoogaa wuu yar laba yani wuu yar shakiyey oo marka hore wuxuu niyaystay inuu iska laabto waxaan idhi mujaradi niya ayuu safarkiisii ku go dabeetana haddana wuxuu niyeystay inuu safarkiisi iska wato inuu safarkiisii iska wato ayuu hadana niyeystay markuu niyeystay inuu laabto kadib kolka ayada ah safarkan uu bilaabi doono waa safar cusub socodkan hadduu gudogeli doono waa socdaal cusub ee kii hore lama socdo masaafada halkaa uu joogo iyo meesha uu socdo inta udhaxaysa ayuunbaa laga xisaabin doonaa masaafat alqasrigiina soo dhaaftay koob iyo siddeetan kilomitr udhaxayso ee la dhihi maayo intuu magaaladii ka soo tegey uu soo jaray waa loogu daraya la dhihi maayo waaya maalan qof baa hargeyse ka safroo wuxuu u safray maalan bora sagaashan kilomitr baa udhexaysaan filaya labadooda dabeetana markuu gebilay gaadhay ayuu niyeystay inuu hargeyse dib ugu laabto haddana go-aankiisu mar labaad buu isbedelo wuxuu niyeystay inuu safarkiisa iska dhammaystiro kolka ayada ah waxaa la xisaabin ungebinay um iyo boorama masaafada udhaxaysa masaafadaasna kolley way ka yar tahay sideean kilomitr ama kob iyo sideetan kilomitr way ka yar tahayoo dee markaasi salaadii ma qasrinayo salaaddii ma qasrinayo safar cusub baa loo xisaabinaya halkaa uu jooga ee niyadiisii uu mar labaad bedelay ayuunbaa masaafadii laga xisaabinayaa waman qasada qofkii u qasdaa safaran dawiilan safar dheer oo fasaara socdaa uma dabeetana na waa niyeysta rujuucan inuu noqdo inqadaca wuu go-ayaa safarkiisii fa in saara hadduu dib u socdaalo fa safarun jadiidun waa safar cusub yatarakhasu ma ruqsaysanayo alcaasi qofkii ku caasiyey bisafarihi safarkiisa ka aabiqin sida addoonkii dhuuntay sayidkiisii ka dhuuntay wanaashisatin iyo gabadhii caasida ninkeeda ay baxsatay falow anshaa qofkii haddaba hadduu bilaabo mubaaxan safar bannaan haddii uu bilaabo uma dabeetana jacala uu ka yeelo macsiyatan macsi safar ka yeelo falaa talakhusa wax ah oo ma bannaano marka ayadaa fil asaxi wejka asaxnimada badan shardigani waa shardigii saddexaad ee shuruudii qasriga waxaa weeye an yakuuna safaru jaa'isan safarka inuu ahaado safar bannaan jaais markaan leenahay waxaan uga jeednaa saarkani safar xaaraan inuusan noqonin hadduu doono safar waajib ha ahaado sida safarka xajka oo kale ama safar sunno ha ahaado sida safarka qofku uu maaragtay khayr ku eh, doonayo ama qof uu ku soo booqanayo raximkiisii ama cilmiu ku dalbayo ama safar ha ahaado bannaan sida ka ganacsi oo kale ama safar makruuh ha noqdo sida safar qof keliguu safrayo haddaba qofku marka uu rugsaysanayo rugsadan qasriga waxaa weeye waa inuu safarkiisu ahaado safar bannaan oon xaaraan ahayn laakiin hadduu safarkii safar xaaraana uu yahay safarka laftirkiisaaba xaaraana oo macsi ah rugso markaasi ooma bannaano halkan uu ku leeya walaa yatarakhasu alcaasi bisafarihi qofkii caasiga ahaa ee safarkiisa ku cisyaan sameeyey u fiirso alcaasi bisafarihi baa lii ee fii safari laguma dhihin safarkan ayuu macsi ku sameeyey manaa safarka laftirkiisaaba macsiya laga wadaa ee loogama jeedo safarkiisi waa safar mubaaxahe intuu safar ku jiray ayuu macsi ku dhaca looma jeedo kaasi uu ruqsaysanaya salaaddii uu qasrinaya laakiin kale sheegi waxa safarkiisaaba safar macsi ah oo tusaalihiisu waa maxay waxa weeye waa addoonkii ka dhuntay sayidkiisa dee xilligeen addoommaba jiraan waa gabadhi ka baxsatay ninkeeda ee naashisada ahayda ninkeeda caasiday maaha ninki inuu dulmiye maaha gabadhii laakiin waa gabadh waxaa weeye ninkeeda kibir iyo waxaa weeye iskeelyeel oga baxsatay waa naashiso taasi ruksa ma leh oo salaadii ma qasrinayso intay safarka ku jirta maadaama safarkeedu yahay safar macsi sidoo kale qofkii hadduu u baxo inuu xoolo xaaraanah uu soo dhaco ama inuu xumaan uu soo sameeyo hadduu u safro waxa weeye safarkiisu waa safar macsi marka uma banaana qasrigii qaacidada fiqiga waxay leedahay alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi rukhasta laguma taxo macaasi bimacnaa qofka haddii uu macsi samaynayo rukso uma bannaano isku heli maysa ilaahay inaad caasido isla markaana ruksadiisii aad qaadato waaya ileen safarka waxaa loogu rukseeyey qofka waxa weeye in daacadii loogu kaalmeeyo musaafirkii salaaddii waxaa loogu qasriyey jamcigan loogu baneeyey xikmada ku jirtaa waxay tahay takfiifan maadaama safarku yahay mashaqo qidcatu min alcadaab suu nabig alai slam ku tilmaamay ayaa jamcigii qasrigii loo baneeyey si loogu kaalmeeyo daacadii qofkana waa qof caasi ah marka mama istaahilo in daacadii loogu kaalmeeyo walaa yatarahasu ma ruqsaysanaya alcaasi qofkii caasiga ahaa ee ku cisyaanfalay bisafarihi bisababi safarihi safarkii sababtiisa ku cisyaanfalay ka aadiqin sida addoonkii dhuuntay weysayidkiisa ka dhuuntay wa naashisatin iyo naashisada ahayd ee ninkeeda caasiday falow ansha'a qofkii hadduu bilaabo mubaaxan safar bannaan uma dabeetana jacalahu uu ka yeelo safarkii bannaanaa macsiyatan macsi uu ka yeelo falaa tarakhusa rukhso uma bannaana markaa iyadaa wejka asaxnimada badan walow ansha'ahu safarkii haddii uu bilaabo caasiyan isaga oo macsi samaynaya uma dabeetana taaba uu toobad keeno fa munshi'un waa qof bilaabaya markaa ayadaha lisafari safarkii min xiini tawbati min xiini tawbati xilligaa uu toobad keenay wuxuu ku yidhi qofkii musaafirka ahaa haddii uu bilaabo safar banaan oo mubaax ah maalan ganacsi buu u safray wuxuu u safray hawagadis safar mubaaxa ayuu safray dabeetana safarkii wuxuu u bedelay macsi oo wuxuu niyeystay asagoo dhexda ku jira inuu maaragtay xaaraan uu soo sameeyo safarkiisaas ama eh, waxa weye xoolo uu soo dhaco maalan kolka ayada ah ruqsadii saasay kaga idishahayoo uma bannaano mar dambe inuu ruqsas dambe uu sameeyo ruqsastii safarka oo idil uma bannaano jamcigii iyo qasrigii ima banaano muwaaya ila niyadiisiibaa isbedesho soo ma ah axkaamtan waxay ku tacalluqdaa niyada wainama alacmaalu bniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa taa cagsigeeda haddii markii hore safarkiisu ahaa safar macsi oo safarku markuu bilaabayay wuxuu u qastiyey xumaan inuu soo sameeyo dabeetana safarka dhexdiisii ayuu ilaahay u noqday oo toobad keenay oo niyadii xumayd ayuu meesha ka saaray kolka ayada ah safarkii qof bilaabay ayuuba la mid yahay xilligaa uu toobad keenay hadday udhaxayso halkaa uu markaa ku joogo iyo meeshuu u socday masaafat alqasri hadday udhaxayso salaadii uu qasrin doonaa haddaysan udhaxayninna qasrin maayo masaladan u fiirso masaladii hore ayay cagsi ku tahayoo ta hore waxay ahayd qof safar bannaan bilaabay dabeetana xagga dambe niyadii ka bedela oo macsi ka dhigay waxaa la safarkiisii inta dambe ruksad ma leh tanna waxaa weeye safarkii wuxuu bilaabay asagoo caasi ah oo safar xumaan u qastay inuu soo sameeyo dabeetana dhexdiisii dhexdiisiibuu ku toobad keenay marka wuxuu la mid yahay qof safar cusub bilaabay oo halkaa uu joogo ayuunbaa masaafadii qasriga laga eegayaa haddii masaafadii qasriga ay dhan tahayna wuu qasrin doonaa haddii eh, masaafat alqasri ay ka yar tahayna dee markaa qasriga uma bannaano walaa yatarahasu ma ruqsaysanayo alcaasi qofkii caasiga ah bisafari safarkiisa ku cisyaamalay eh, ka aabiqin sida addoonkii dhuuntay weeye wanaashisatin iyo gabadhii naashisadeeda eh, ninkeeda caasilay falow ansha haddii qofkii uu bilaabo mubaaxan safar bannaan uma dabeetana jacala uu ka yeelo macsiyatan macsiya hadduu ka yeelo falaa tarahusa rukso markaa uma bannaanay filasaxi walow ansha'ahu haddii uu bilaabo safarkii caasiyan asagoo ilaahay caasinaya uma dabeetana taaba uu toobad keeno fa munshi'un qof bilaabaya weeye markaa lisafari safarkii min xiini toobati xilligaa uu toobad keenay wallahu aclam wsala allah waslama